wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oh, markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadda labada kun saddex iyo labaatanka waxaan barnaamijka falaqeynta ku eegi doonaa ciidamada elitariya lagu soo tababarayay muddo sanado ah ayaa waxaa dalka dib loogu soo celiyey goordhow iyadoo ay dowladdu wado qorshe ay ku dejinayso ciidamadaasi xeriye ciidamo oo ka yaala duleedka magaalada muqdisho waxaan dhawaanay ka qeyb qaadan doonaan dagaalada ka dhanka al-shabaab waxaan ku eegi doonaa mowduuceenna oo aan ku falaqeyn doonaa qodobkaasi saaxiib yaal barnaamijka intaynu ku guda jirno xubintii kalamanaya sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka waa mar kale iyo falaqeynta

shinsada بنا شعوذا وما saaxiibayaal marka la kulanti habboonaya leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa dalka dib lagu soo celiyey ku dhowaad shan kun oo askartii tababarka ku qaadanaysay dalka elitria ah kuwaas oo muddo shan sano ah qaarkood ay ka maqnaayeen gudaha dalka waxaa ciidamadan tababar noocyo kala duwan uga socday dalka elitria halkaas oo dhowaan uu ku booqday madaxweynaha soomaaliya waxaana ciidamada la sheegay lasoo celinayo inay gaarayaan ilaa iyo sideed kun oo asgar ah kuwaasoo tababaro qeybo kala duwan qaba kana qeyb qaadan doona dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa la sheegay in ciidamada la dejin doono dhowr goobood oo duleedka magaalada muqdisho dhaca goobahaas oo markaa ay inta laga qorsheynayo howlgallada qeybta ay ka qaadanayaan iyo goobaha kale ee ay ka shaqogelayaan lagu sii hayn doono waxaa markaa la sheegay in ay howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ay ka qeyb qaadan doonaan inta ay dagaalada socdaan door fiican in ay ka qaadan doonaan ayuu madaxweynaha soomaaliya oo dhowaan booqday uu u sheegay ciidamada oo aan looga maarmin dagaalka ka dhanka al-shabaab cabdiraxmaan marcade ayaan wax ka weydiiyey oo ka faalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ciidamadan waxa ay kusoo kordhi karaan dagaalka ka dhanka al-shabaab marka ka jawaaba su-aashaada waxaan isleeyahay waa idinkaas eh, waxay ka dhigan tahay awal dantii loo geeyay meesha oo loogu talagalay eh, inay ka shaqeeyaan loogu talagalay laga rabaa inay ka shaqeeyaan dawladdana markaas ay si oo saxan oo oo maaragtay eh, nidaamka ciidanka ay mariso sidaasa maarata laga rabaa marka waxay ka dhigan tahay in dawladda baahida ciidanka ay u qabtay inay maaragtay ay muxuu ahaay ay kaga faa waa garta marka ciidamadaas haddii la keeno oo lasoo dhamaystiro inkastoo qaybo badan oo ka mid ah la keeno dalka maxay ka bedeli karaan howlgallada ka socda gobolada dalka iyo abaabulka ay dawladdu wado oo shabaab lagula dagaalamay taas waxay ku xiran tahay dawladday ku xiran tahay sida ay uga faaidaysato ciidankii dhowrka ahaayo hadda oo kuwan ka horeeyo la keenayba lagama faaidaysanin muxuu ahay wadadii mareen waa lawada ogyahay soomaaliya dhan waa ogtahay haddii maaragtay dawladda ay ka faaiisto idaysto ciidankaas ay si wanaagsan ula dhaqanto wax badan ba ay dabooli doonaan baahihii ciidano dawladda hayay ayay dabooli doonaan waa gartay marka howlgalada iyo adeegsigooda dawladda dhankeeda inay ku xiran tahay ayaa sheegtay laakiin dawladdu markaa egta xaggeeda dhismaha ciidamada maxay kula muuqdaan ciidamo fara badan ayaa la dhisayaa ku dhawaad toban kun ama in ka badan ayaaba la dhigi karaaba intay dowladdu dhistay howlgallada socdo dhanka ciidamada miyay ka jirtaa mise dhanka maamulka sidee kula tahay dhibaatooyinka ka taagan ciidamada waa ciidamadii oo la siyaasadeeyey oo maaragtay ma aha ciidanka waxaa la yidhahdaa askari ma xumaada taliyihiisa xumaadaa la yidhahdaa waxaa dhibaatada ka haysata waxa waxawaaye siyaasada iyo qabaailka lagu dhexmilay waay ciidanka qabaaila lagu dhexmilay siyaasiyiin aad nidaamkii ciidanka waxaa bedelay qabaa-ilaa bedelay marka qabaa madaxweynahana ma uusan ka dhex ilaalinin marka nidaamkii ciidanka oo dhan faragu ka baxay marka an waxaan isleeyahay siyaasada ha laga reebo xildhibaanada iyo dadka siyaasiyiinta ciidanka dhexbooda ha laga reebo maamulo eh, muxuu ahaa eh, qabaa-ilada ha laga reebo ciidanka si nidaamsan oo sidii la yiqiinaya ah u howlgalaan saraakiishiisa shaqada ha loo dayo ha lagu kor joogtay madaxweyneha ku kor dhiirigeliya ha u tago laakiin eh, siyaasiyiinta dhexboodaysa oo ciidanka hor socota iyo qabaa-ilada ha laga reebo sidaas ani waxaan isleeyahay dhibaatada ji taasi waa dhanka qabaa-ilaadka oo abaabulka dadka shacabka ah maadaama dawladdu aysan awoodin ciidamo aada u fara badan oo sugi kara amniga goob kasta oo ay gacanta ku dhigto soo lama dhihi karo waa qorsho kale oo dawladdu ay la timiday oo shabaab ay uga hortegi karaan weerarada eh, dabamareynka ah oo ciidamada gadaashooda ay ka geysan karta kooxda arrinta aniga ma aaminsanay eh, meesha oo muxuu ahaay dagaalada laga geysanayo maamul goboleeda joogo ciidamada dawladda markii ay goobta ay qabtaan waxaa laga rabaa maamul goboleedka in booliiskiisa inuu sugudiisa u geysto sidaan ciidanka uu sii socdo laakiin hadda dhibaatada jirto waxa waaye qabaa-iladiiyaa madaxa iskula jiro siyaasad ahaan madaxa iskula jiraan xuduudihii qabiilada ayaa dhibka jira marka eh, dhibaatada ay abuureena ka badan waxaa kale oo dhici karta eh, muxuu ahaa in loo soo dhexmaro qabaa-iladan eh, dhalinyarada oo la aqoonin meelay ku yimideen iyo wax kale aan la galagaranayn in loosoo dhexmarona way dhacdaa marka ani waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan baa a ku gadaaman sida ay maaragtay u shaqeeyaan marka ani waxaan isleeyahay dawladda ayaa laga rabaa waxaas oo dhan nidaamkooda masiixuga cabdiraxmaan marcado ka fallada arrimaha ammaanka siyaasadda waan wax ka weydiiyey ciidamadii lagu soo tababaray dalka eliteria ee dalka dib loogu soo celinayo waxaana uu sheegay in howlgallada dalka ka socdo caqabad weyn ay ku yihiin abaabulka dadka deegaanadaas ay howlgaladu ka socdaan waxaana uu sheegay in ay xaqiraad ku noqon karto guulaha ay ciidamada xoogga dalka ay keenaan ka qayb qaadashada dadka shacabka howlgalada ka dhanka ah kooxda al-shabaab falanqaynta ayaad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa saaxiibayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa hurdada kuugu baxayso war kalamaanay eh. shabaab waa la helo habka loogu tago hadda way ordayaane ma jidha war bashiirow eh. in shabaab la helo la haraatiyayo ti hoog la kulmeen way jidhaa war waxaad ka tagtay eh. ma jabin iyo waa jabeen waa isku qaban jidheen war gabdhaha baraamburka uga ciyaarina maxaad uga bilaabi weysay hoobaala hoobaalayow hadda way jabeen war waxaa kaloo la jeebada shabaab waa jidhaa madax ku joogta war waxaa kaloo la yidhi balafta qaarkeeda iyo iyo jamacdu waa been aryadhaha waxaa kaloo la yidhi shabaabka jadaan muuday ku dhex jireen inay jabeensee waa jadaan muuday ku dhex jireen inay jabeensee waa jidha igawalle intaan garanayo way dhaaftay ba wax nagu boqnaadoo roriinii qabo war waxaa kaloo la yidhi jadda iyo markii loogu tegey jiinka webiyaasha wax ka tabar yar jiis bay noqdeen aan ku joogsadaye ma jidhaa inuu jabay shabaab loo jirnaxe maaha war bislow godad siday ugu jireen baholla jeex jeexan jamxar bay noqdeenoo tunkay jidir ku yeesheen waa jidhaa inuu jabay colkii jaahilka ahaa waryaalka xaafadda waxay leeyihiin eh. cirka in loo fiiriyey waa jidha hawada in loo diray waa jidhaa qawaarij in la jebiyey waa jidha ma jidho iyo waa jidha waa isku qaban jidheen eh. weliba ma jidho warka waa u baadin jidheen war kalemaanay war ma haysiin qawaarijtii eh. ku dhacday waa la yaabay waana lagu tuntay xaa'i keenaana ka dhacday burujeed meesha la yidhaahna afkoodii bari jiraa koonfur loo soo jeediyey marka warya dhammaantiid ha jabeehe inuu jabay waajidhwaxaa kaloo la yidhi waad ilduuftee maxaahan waana kuu soo akhriyey eedi doonow maxaahan ayar soo ku idhi arrimaahaan ku helay imisaankaga diige war bislow waxaad ka tagtay idagoosan adhi amba manaa ku idhi war la yidhi waa digniine waa digniine isdaryeelu dadka soo raac warse waa xiligu waxay dhahaan waatuu in la yaahana diine anaa weewe war waa waalantihiin diinna ma lihdina dadka ka leexda war carabtu aamal xisaabagay dhahaan war hindina waxay tahdaa mushkilna hiye eh. war hindi ma taqaanide kawaarij buhaajaha mushkilna buhaajahaahe war inta aad ka hadasheen oo dhan maqawaarijta ka mid yihiin daakhiliya war amiirkii miyaa fakaday hayey doolliga warmaysan buntland waxaa lagu qabtay amiirkii sirdoonka iyo sahanka iyo warwaraynta u qaabilsanaa argagixisada shabaab malaa u leeyey war weligii warka waa dhexaradhan hayga dhexgeline buntland sirdoonkeedu waa shaqaynaya waan dhifuraya gacantay ku soo dhigeen hadda mar dhowna maxkamad baa la hor warwar ma haysiine shabaab iyo khayrkood waa is-abdhayd gareeyeen haddaad nashiiddo ku ogeedeenna hadda hees baa u shidan oo la yidhaa almushkila weyn waxayna leeyihiin meel kastaa nagala galaya almushkila weyn dagaal baa nagu socday almushkila weyn lacagtiiba waan la annahay almushkila weyn dacish ma aragnay almushkila weyn garbaheennii weynaya almushkila weyn jidadkii naga xirmaya almushkila weyn duullaan baa nagula yahay almushkila weyn diyaaradaanna dul joogay almushkila weyn noloshii soo dhammaataya almushkila weyn xasan baa nagula salidaya almushkila weyn mahad baa na fiirinaya almushkila weyn xaggeen u cararnaaye almushkila weyn arya cabdikuusa waa dhaga cuslaadeen dumar weyn aan rabnaahay dhaheen miyaa tiri waar cabdulow nimankii waaweynaa miyaa dhuudhuubtay jirta maa dhahdin shabaab beenbeen codlaha bulshada kuma lay kartida balaaya intaysan dhicin ordaha biyo idin dhiftee baxoo naga taga waryaa aryaadhaha samigay cabdulaba wuxuu yidhi how tifaa ku jira taawaade qurxaan baxsha timaadaadan tifaa jira taawaade qurxaan baxsha timaadaadan war cabdulla waxaa la yidhi soomaalidu taswiir kama baxshaan waayihii tegey wax timaaddo loo sii dhigtana tamani maayaane haajada kolkaa taagan bay tabi yaqaanayne tafantoof ayaamaha noqdoo lagu tabaaloobo toddobaad markii laga gudbo tacajubkii daayo aynig iyo tabti ay ahayd uma tilmaamaan bislo waxaa kaloo hore loo yidhi wax teegay lama tiigsaade himaadaada la toosiya war waxaa kaloo layidhi talaxuma haddii lagu tartamo buunda loo tiriyo lana tago garoon loo tabciya meel biladi taalo soomaalida in loo toli lahaa taa anaa huba warwallaweynay war ma haysiine madaxweyne muuse wuxuu ka hadlay dagaalkii ka dhacay laascaanood shabaabaa lagu arkay miyuu markale yidhi obow intoo dhan ma aamusnaa war axmedow war ma xaysidee madaxweyne muuse bixi oo hadlay hadalkiisa waxaan u qaatay gooja caddee dagaal talyaari ku beermay taariikh xumada iiga raacday soyaalkaha iigu taalo warbau madaxweyne siciid daryob doorashada buntland ka hadlay oo yidhi weliba qof iyo cod baa la qabanaya muddadu ay laba bilood ka dhiman tahay waxaan u gartay hadalkiisa tiirayo cudur nimay tawsi haysa ilaintaah madaaye aryaadhaha madaxweyne xasan sheikoo ka hadla dagaalka iyo marxaladda hadda lagu jirana wuxuu yidhi ma xasuuqi soobaad rabtiin beri gashow inaan u taagnaanno mase dagaalka horaan u diyaargaroobe waa igu raacaysiin kulligiin siyaasiyiintana wuxuu ugadiga dagaalka khawaariijta in la siyaasadeeyo mugamugaan dhegansandha warkiisa waxaa iiga soo baxay taageer allahayow arrinteenna kala warkalamaanay war ma haysiine hogaamiyaha s s c qaatuma firdhiye wuxuu raaligelin ka bixiyey dadkii reer koonfur galbeed ee sanadkii kii laascaanood laga soo raafay wuxuuna yidhi dilalkii laascaanood ka dhacaya dadkaas lagu eedeeyey laakiin markii la soo saaray waa si laba jibaarmayn dilalkii taasuna waxay markhaati u tahay inaysan iyagu lugku lahayn laakiin talaxumo aan laga fiirsanaa falkaas loo sameeyey waanu ka xunnahay waana ka raaligelinaynaa dadka koonfur galbeed galbeed haddana waxaan diyaar u nahay inay laascaanood ku soo laabtaan oon ku soo dhowayno naw waan wallaweynay war ma haysiine eh. muuse biixiyo maxamedka ahin eh. waxay doonayeen dadkaas inaan dagaalka waxyeella ku soo gaadhin eh. oo aan lagu khaldamin markaa dema badbaadadaani dhibaysa waqlo waxaan maqli jiray tanina waa yaabe ma taasaad keenteen war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh wuxuu xarigga ka jaray laba waddo oo mid ka mid ah loogu magac daray madaxweynihii hore cali mahdi maxamed war madaxweyne cali mahdi allah u naxariiste hadda ka hor waxaa la yidhi eedhigaaraad magaalada ku martaa lagaa rabaahe hadda ma waddaa loogu magac daray waalugaas cidaan aqoon ma xurmayso ow madaxweyne ummadda ayaa aqoonsi weydiiyey warwarkaan naga dhex gelinine xantu waxay sheegaysaa shirkii madaxweynuhu uu qamiystii la qaatay golaha wasiirada shabaabaa ka dhexeen maa soo wadaa ninkaan fulinta tagayn ha iska tago miyuu yidhi ma cid laysoo galay baa jidhay war maqaaraa la ogaaday musuq maasuq waa dembi weyn miyuu yidhi soomaali hal cadow bay leedahay miyuu ku celiyey war waa xanuunsantihiinoo xitaa xan laydinma sheegi karee xanta lafteeda ha sii xanta warka aan ku helay sheeg wuxuu sheegayaa madaxweynuhu inuu ku yidhi wasiirada shan qof maahana intiina kale idinma aanan arkin dagaalkana kama adnaan qayb qaadan wax aad qabateenna cid sheegi kartaa ma jirto bal wax kale iska daaya wasaaradihiinniibaa xitaa idin waayey cid kale iska daaya xitaa ehelkiinniibaa idin waayey oo maalin walba idinka dacwoonaya naw iga walle waa runtiisa anaa ku dawaqo telefoonadii layga qaban waayey war madaxweynuhu wasiirada hotel dikaale iska degan miyuu ogaaday war qaaraa maalintii xilwareejinta kadib aan wasaaradooda imaanaa la yidhi ubowtaso musuqmaasuq bilowgii maaha war qaara xataa waxay diiday yihiin inay shabaab soo hadal qaadaan war baa la sheegaya leh kaamirada iga leexiye war annugu waxaan aqaanaa kuwa shabaab inay soo hadal qaadaan aan ogolayn meelaha qaarna feesmaa soo xirta oo barfiiladooda musawiro kala u saaran waan walaweyne waa la soo shaqo tegaye jiifoo jaq baa la yidhaahdaa bow waa dhici kadhaa qaar inay bixiyaan cashuurta khawaarijta war adinka shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan miyaadnaan maqal war hadda waxaa la jooga xilligii la kala miirmayey tana waxaa xilkii laga xayuubiyey guddoomiyihii jaamacadda ummadda haye mala soo xiray war waxaan maqli jiray waa kala guurki waa kala guurkii waa kala guurki war walla weyne anaguna waxaanu dhahnaa eh? kala guurki maahee kala guuraasho weeye garo war waxaa kaloo la yidhi eh? dadyow dibida qaar caabudaan dhiraha daaqaysa eh? oo diin ku kala durugsan baad dani midaysaaye soomaalida maxaa kala dejoy taa isugu diid war su'aashaasu maxarakaday ku socotaa war kalemaanay war ma haysiine reer falastiin ayagoo qahaya oo qasa yuhuuddu ku amartay inay ka guuraan ayaa xasuuq loogu daray hadda waxay maraysaa meydkii carruurta dumarka iyo waayeelada eh. in tareelayaal lagu raro eh. taasoo jirtana eh. maraykanka wuxuu sheegay hub cusub inuu siinayo israa'iil caqligiina waa fooraraayo xuquuq bini'aadan lama ilaalisho war maraykanka israa'iil maqas bay u tahay uu wax ku goostee dowladiha carabeed taas ma daawadeen oo islaamku wax ku dhiirada ma la waayey warwar baadnaan ogayne maraykanku aadanaha uu xuquuqdooda ilaaliyo falastiin ka mid maahan war calaa kulli xaal falastiin maanta ta ka taagan adduunka wax damiir leh hadday joogaan wax la daawan kara maaha waxaana ciil iyo caloolxumo ah eh. carab laba milyan ka badan eh. lix milyan oo yuhuudayna sidaa dadkooda u xasuuqdo waa boqol yahuuduye eh. rag baabirinaayo biirinaayo baarka uu firaayey barqal laguma gaarin miyaadna hore u maqal warwar iyo dhammaantii waxaa ka tagtay bushii mahaa dushoodiyo been weeye nabaduye geediyo buntu weeye dunuudiye fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falanqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaan barnaamijka mid lacmin ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo